cisiiya shaarafci heeda hohoyaday hadabikahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho tume cayaaraxow say kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkana kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkan saaxiib yaal waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal maantana qodobo dhowr ah ayaad ku maqli doontaan waxaana ka mid noqon doona wararka ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka ama marinka khaza dhulka falastiin reer khasa qaramada midoobe waxay leedahay biyolaan dhintaan ayay halis ugu jiraan waxaan sidoo kale dahaynaa nin sheegtay inuu abukaato yahay laakiin aan weligiisba cilmiga sharciga aan baran laakiin leeyahay kiisas badan ayuu ku guuleystay waxaan sidoo kale leedahaynaa booliska nigeria soo xiray nin wiil ay walaalan yihiin isagoo nool aasayey markii wax laga weydiinaya waalidkaiyo amruhu yidhi maxkamadan waxay dhegeysanaysaa haweenay dalbatay in la furo laakiin saygeeda uu shuruud ku xiray shuruuddaas waxay tahay in loo soo celiyo lacagtii uu ka bixiyey ama ay xaas kale u keento warar kaleo gudaha iyo dibadda ku saabsan iyo sugaantiina barnaamijkeena qayb ka yihiin kusoo dhawaada mar kale ee kulanka keenan garan weyday taladii gacaliyo nasdheexo adiga iskodoonshe garan weyday taladii gacaliyo nasdheexo garan weyday taladii gacaliyo nasdheexo adiga isku dhunshe

xidhaayo garnuujiidaan gabadhanaga seexdaan jacayltooyu garanuujiidaan gabadhanaga seexdaayo garanuujiidaan gabadhanaga seexdaan jacayltooyu dhulka salaam codka macaan fanaanka cismaan cabdikariin gacanlow ayaa ku luuqeynaya heestan oo go-doon la yidhaahdo daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay cadeerow sheekada sheekada iiga duso kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garanin aqoon xogkaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiya shaarafcii heeda hohoyaday hadaabidkahaa ku noolo barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa aad nagala socotaan hirka f m mhts waxa sidoo kale nagala socotaan baraheena bulshada iyo boggana radio kulmier com haddii aan markaan eegno deegaanka warajad lairahdo gobolka galguud ka tirsan saaka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday waxaana halkaas la sheegay mas-uuliyiinta dowladda ay sheegeen inay iska caabiyaan weerarka al-shabaab kusoo qaadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in ay iska caabiyeen wararka al-shabaab islamarkaana tiro badan oo al-shabaab ka tirsan halkaasi ay ku dileen wararka ninay helayso ay sheegayaan in xubno kale uu kamid yahay taliyaha booliska degmada kurceel inuu kamid yahay dadka ku dhaawacmay wararkii saakay deegaanka burujeed ka dhacay puntland ayaa waayahan wararkeedu aada u kacsan yihiin waxaana aada laiskugu hayaa arinta ku saabsan doorashooyinka madaxtinimada ee dowlad goboleedka puntland oo qorshuu yahay ama loo madalsan yahay in bisha janaayo bilowgeeda doorashada ay dhacdo ee sanadka soo socda madaxweynaha talada jooga waxa ku adkeysanayaa inuu qabanayo doorasho qof iyo halka mucaaradku ay leeyihiin taasi ma suurtageli karto oo waa in sidii hore ee baarlamaanka madaxweynaha dooran jireen ay soo doortaan dhowr mar ayayna baaqi kala duwan soo saareen qoraal kasoo baxay xafiiska madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa maanta waxaa lagu yidhi annaga waxaan rabnaa inaan garnaqsano kuwa naga aragti weli wuxuu ahaa inaan garnaqsano kuwa naga aragtida duwanna soo baxaan laakiin qori iyo xoog dadkan ma rabaan dadka ha loo turo dadku waxay rabaan rabitaankooda culays maaha in sanduuq cod lagu rido waana ku celinayaa qof iyo cod baa dadku rabaan waddo kale ma furna qoralkaas ayaa lagu heli war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani dadka magaalada garoowe ayaa la weydiiyey bal siday u arkaan isijiidkan dhinaca muranka siyaasadda doorashada la xiriira ee mucaaradka iyo dowladda puntland madaxdeedu ay qabaan waxa weeye doorashada madaxweyne dana uu qaban karo waxa weeye hadeer xilligan wakhtigiisii laba bilood baa ka haray xilli doorasho qof iyo coda lagu qaban karo ma muuqato mana suuroobayso waxa weeye doorashada waxa weye dani hadduu qof iyo cod ku qabanayo hadda ka hor inuu waxa weye la baala galo oo waxa weye la dedejiyo oo waxa weeye uu muuqdo dhaqdhaqaaqeedu dhaqdhaqaaqeeduba yahay xilligan la joogo oo hadda laba bilood harsan tahay wax doorasho ah oo qof iyo cod ugu qaban karo mana muuqdan mana suuroobaysa madaxweyne saciid cabdulaahi dani muddadii uu dalkan hoggaankiisa hayay wax badan buu dowladhiska puntland iyo waxaa weeye horumarkeeda ka shaqeeyey waxaan anugu ka mid ahaa dadkii la bilowday nidaamkan qof iyo cod ee puntland ku tillaabsatay weliba ka soo shaqeeyay degmooyinkii ugu horreysay ee ka dhacay doorashooyinku haddii madaxweyne siciid cabdulaahi dani xilligaas uu amba qaadka iyo barbilowgii quruxda badnaa oo puntland ku hogaamiyey uu wadi lahaa waxaa ka soo bixi wax midho dhala maantana waxay noqon lahayd in at least waxaa weeye wax badana ka ergeli lahay nidaamkan qof iyo laakiin maanta oo laba bilood ka dhiman tahay xilligii la doortay madaxweyne siciid cabdulaahi deni ma qabo mana u malayn karo labada bilood oo la tajiminsaga ama sharciyadda xafiiska u haysto inuu qaban karo nidaamkan qof iyo cod walaahi ilama aha inuu doorasho qaban karo qof iyo cod ah xilligan iyadoo uu dhimanta laba bilood waddankuunbuu qallaasa gelinayaa sida abdullahi deni waxaan rajaynayaa marka inuu waddanka u tiro shacabkana uu u tiro uu sidii hore oo doorashadu ay ku dhici jirtay baarlamaanka in baarlamaanka la aado waan rajaynaya insha allah lixdan maalmood isagoo u dhiman tahay madaxleedka madaxweynaha siciid cabdulaahi deni doorasho qabanaya waa iska caddahay waa doorasho shida badan dhib badan oo waxa weeye ii sheegeen dhiig badan hore ka horreeyey waran badan ku dhex jiro meesha meeshuu socotay meesha ka socota aan la garanayn qaabka u qabanaya anugu garan karo laakiin anugu waxabaan kula talin lahaa dadka reer puntland iyo asagaba iyo dhammaan mucaaradkaba warwaayaalo waxa weeye wax kasta waxa la ii sheegeen reer nabada looma talin waayo doorashadaas madaxweynuhu qabanahaya si uu qabanaya isagaa noo sharaxaya marka xigta haddaan ra'yigayga aan ka dhiibto doorashada iyo xeerka xasaasiga ee hadda reer buntland puntland ay marayso waxaan is leenahay dee waa gabaabsi xilligii hore hadda ayoo kale doorashada la qaban jiray doorashooyinkii hore la qaban jiray hadda ayoo kale baarlamaanka waa soo xuli jiray meel fiican wax mari jireen ilaa hadda waxaa muuqataan waxba dhaqaaqin sidaa darteed waxaan isleeyahay maadaama barnaamijka qof iyo cod oo madaxweynuhu hadda ku baaqay waxaan isleeyahay hadda lagama gaaro waxay noqonaysaa de in wakhti iyo kororsi uu yimaado waxaan oran lahaa madaxweynaha iyo dowladda waxaan soo jeedin lahaa inay barnaamijka hore oo puntland kusoo caanomaashay oo lixdan iyo lixdii haddeer waa lagu qaban karaa inta wakhtiga ka hadhay waxaan odhan lahaa marka madaxweynaha waddanka qalalaasaha gelin barnaamijka lix iyo lixdan ha qaab xumaado laakiin puntland muddo badan bay kusoo caanomaalaysa oo waxa weeyaan kusoo dhisnayd madaxweynaha laba bilood qof iyo cod lama keeni karo lama keeni karo lagumana dooran karo waayo xildhibaanada waxaa la soo xulayaa in tiro badan soo maaha marka madaxweynaha waxaan leenahay waxa weeye idinka iyo mucaaradku isu imaada miiska wadahadalka isugu imaada shacabka u tura dadka u tura dowladda ha burburinina aduguba awalta masiirka waxaa ku soo gashay odayaasha lixdan iyo lix baa ku timi lixdan iyo lixdii adugu hadda waa isku dayda isku da fiican baa samaysay laakiin hadda laguma qaban karo codadkaasi waa qaar ka mid ah dadka magaalada garoowe oo wax laga weydiiyey bal siday u arkaan arrimaha muranka siyaasadda ee dhinaca doorashada ee ka taagan deegaanada puntland barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib oo kulanka keene awiye barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona weli waa nagala socotaan milatariga yuhuudda ayaa weerar ku qaadaya dhinaca dhulka weliba iyo cirka iyo baddaba ah waxay ku goodinayeen ku qaadayaan marinka kaza waxayna sidaasi ku sheegteen bayaan ay soo saareen iyagoo sheegay in weerarkan ay ku qaadadaan dhulka falastiin gaar ahaan marinka khaza laakiin lama shaacin waqtiga sida gaarka ah yuhuudda ay ugu qaadi doonto in ka badan hal milyan oo qof oo falastiiniyiina oo ku nool waqooyiga khaza ayaa la faray inay ka baxaan deegaanadooda kumanaan ayaana bilaabay hadda inay deegaanadaasi ka baxaan hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa warbaahinta u sheegay in khaza lagu xiriixayo god dheer oo aysan kasoo bixi karin maraykanku wuxuu gobolkan usoo diray markabkii labaad oo diyaarada sida si uu u baajiyo baa laleeyahay ficilada yuhuudda ka dhanka ah ee ama reer khaza qaadayaan dhanka kale dowladda iiraan ayaa ka digaysa cawaaqib aan la mahadin oo aada u fog haddii yuhuuddu ay sii wado weerarada ay khaza ay ku heso sidoo kale xiisad ayaa ka taagan xuduudda dhanka waqooyi ee la wadaagto ama xuduudda dhinaca waqooyi ee lubnaan waxaa wararku ay sheegayaan in ka badan kun iyo saddex boqol oo qof in lagu dilay dhulka yuhuudda xoog ay ku haysato isbuucii hore markaasoo dagaalyahanada ururka xamaas ay ka gudbeen xadka iyagoo xilligaasi weerar ku qaaday saldhigyo yuhuudda ciidamada ay leeyihiin laakiin waxaa leeyahay in ka badan laba kun iyo saddex boqol oo qof oo rayid ah ayaa yuhuuddu ay ku dishay duqeymaha ay ka wada marinka qaza kadibna waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta falastiin inay sii wadaan duqeymaha yuhuuddu qasa ay ka wadaan waxayna ahaynaysaa ama ay noqonaysaa kuwii ugu xumaa ee taariikhda baa la arko xalay oo kale waxaa laleeyahay xubno ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas oo falastiiniina ayaa weerar ku qaaday magaalada yahuudda caasimadda u ah ee tal aviv halkaas oo digniin horlan laga soo saaray waxaa u muuqataa baa laleeyahay inuu ahaa mid lasii filayay boqolaal kun ayaana guryahooda ku qasbanaaday inay guryaha gudaha u galaan oysan banaanka usoo bixin amar xukuumadda yuhuudda kasoo baxay inkastoo ay jiraan dadaalo caalami ah haddana ma jirta baa lee wax gargaar ah oo hadda loo ogolyahay khaza inay galaan halkaasoo biyaha korontada iyo cunadaba ay yihiin kuwa kasii go-aya waxaana hay-adaha caafimaadka gaar ahaan hay-adda w w h o ee cambaaraysay amarada yuhuudda ee ah inaan inaana daadgurin karin in ka badan ama laga daadgurin karin in ka badan labaatan isbitaal oo qasa ku yaala dadka ku jira waxa ay sheegtay w h o inay la mid tahay arrintan xukun dil ah oo lagu xukumayo qaar ka mid a ah bukaanada iyo kuwa dadka kale ku dhaawacmay duqeymaha socda waxa ay si gaara ah farta ugu fiiqday hay-adan inay jiraan waxay hay-adan si gaara ah farta ugu fiiqaysaa inay jiraan dad taageeraya weerarkan iyo oo weliba si aada loo mudan in loo cambaareeyo xad gudumyada ciidamada yuhuudda ay geysanayaan toddobaad kadib weerarkii ugu dhimashada badnaa ee israel lagu qaado waxa uu dhacay baa laleeyahay sameynaysaa hadda yuhuuddu falal kale oo argoosasho ah oo dadka rayidka ah ay ka argoosaanayso hay-adaha qaramadii midoobay gaar ahaan kuwa u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee falastiin ayaa waxa ay sheegayaan in biyuhu hadda ay noqdeen arinta ugu adag ee dadka qasa ku nool xilligan ay u baahan yihiin gaar ahaan marinka qasa kadib markii yuhuuddu ay jareen sahydii dhinaca biyaha ee qasa tegi jiray qaramada midoobey waxa ay hay-adda u qaabilsan dhinaca gargaarka iyo shaqada ee qaxootiga loogaada loo soo gaabiyo u n eh, u n r w a ayaa sheegtay in in ka badan laba milyan oo qof ay hadda halis ugu jiraan biyo la-aan maadaama biyuhu ay ka dhammaadeen <clears throat> hayadan waxa ay sheegaysaa oo ay tiri waxa ay noqotay arin nolol iyo geeri ah waa qasab shidaal ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay in la geeyo biyo si loo helo nolosha laba milyan oo qof oo badbaada ayuu yidhi ninka hayadani madaxda ka ah oo filip lazarani magaciisa la yidhaahdo wax sahay ah oo dhinaca bani-aadamnimada ah looma ogola khaza si loo geliyo muddo toddobaad ah hadda ayay hay-addu sheegaysaa in loo baahan yahay in dadka wadooyinka loo furo biyaha nadiifka ah ayaa ka dhammaanaya marinka khaza iyadoo warshadaheeda biyaha iyo weliba shabakadaha kale ee biyaha bixiya ee dadweynaha ay joojiyeen shaqada falastiiniinta ayaa hadda lagu qasbayaa inay isticmaalaan biyaha wasaqaysan ee ceelasha taasoo sii kordhinaysa qatarta in cudurra halkaasi ay ka dhashaan israa waxay sidoo kale dhaqangelinaysaa amarkeedii ahaa in korontada qasal laga jaro tan iyo arbacadii taasoo saameyn ku yeelatay sidoo kale xataa biyaha dhanka kale kumanaan kun oo qof ayaa ka guuray waqooyiga qase kadib markii amar yuhuuddu ay kasoo baxay ama ay amartay yuhuuddu inay sidaasi sameeyaan iyadoo ay jiraan baa laleeyahay weerar xagga cirka ah qaramada midoobena waxay ku tilmaantay waxaan macquul ahayn ku dhowaad hal milyan oo qof ayaa barakacay tan iyo toddobaadkii hore waxaan u baahannahay inaan hadda si inaan hadda shidaal ku galno ama angiino qasa shidaalku waa habka keliya ay dadku ku heli karaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan haddii kale dadku waxa ay bilaabi doonaan inay u dhintaan fuuqbax oo ay ku jiraan dadkaas waxaa ku jiri karaa caruur yaryar ah iyo haween biyuhu hadda waa mari nololeedka ugu dambeeya ee reeqasa ay haystaan oo kasii dhammaanaya waxaan codsanaynaa in go'doominta gargaarka bini-aadinimada la qaado ayuu yidhi ninkan filipe lazarani layihahdo ee qaramadii midoob u qaabilsan arrimaha falastiin jimcihii lasoo dhaafay kuwa xubaysan oo falastiiniyiin oo xamaas ayaa iyana sidoo kale weerar ku qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo yuhuuda taasoo keentay baa leeyahay khasaaruhu inuu sii bato ilaa taangiyo saddex gaaraya ayaana la sheegay ciidamada xamaas inay gubeen hay-adan qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegaysaa in hooyga ay ku leedahay khasaa aysan hadda ammaan ahayn nafsad ahaanteeda oo waxa ay sheegtay waxay ugu yeertay bay tiri hore loo aragay halkan ka taagan dagaaladu waxa ay leeyihiin xeerar dadka rayidka ah isbitaalada goobaha waxbarashada rugaha caafimaadka iyo xarumaha qaramada midoobay ma noqon karaan bartilmaameed hay waxay leedahay ma jirto wax dadaalah oo ugu oleynano dhinacyada iska hor imaanaya ama iskahorima udhexeeya inay gutaan waajibaadkooda sida waafaqsan sharciga caalamiga ah waxay hay ku eedanaysaa ciidamada yuhuudda inay meel kasta bartilmaameysanayaan oo aysan jirin meel ay xeerinayaan dagaalkan waa inuu ahaadaa mid ka reeban ilaalinta rayidka kaabayaasha rayidka iyo sidoo kalena dhismayaasha qaramada midoobay si qusaysa xeerarka caalamiga oo ah ay badbaadaan waxaa sacdoo dadaalla ay wadaan hay-ado iyo dowlado kala duwan oo ay ku doonayaan in gargaarka baniaadamada la gaarsiiyo marinka khaza laakiin hadda taasi ma jirto boqolaal kun oo qof ayaana dagaalkan si weyn hadda u saameynaya tirokoobyada lasoo saaray waxa ay sheegayaan tusaale ahaan oo kale in dadka ku dhintay reer khaza ee dhintay weerarkan ama saameynta uu ku yeeshay ama dadka dhintay waxa weeyaan laba dhibic saddex milyan oo qof ayaa reer khaza ama falastiina dagaalkan ku dhintay tan iyo toddobaadkii hore waxaalse dadkaas afartan iyo toddoba boqolkiiba inay caruur yihiin dadka qaxay waxa weeyaan hal dhibic toddoba milyan oo qof oo falastiiniina meelaha ay sida weyn uu dagaalkan u saameeyey waxaa kamid ah tusaale ahaan oo kale guryaha burburay waxaa leeyahay waa lixdan iyo afar kun iyo laba boqol iyo sideetan iyo saddex dhisme waxaa ku jira baa laleeyahay shan kun shan boqol iyo afartan guryo oo dhammaantoodba burburay sagaashan ka mid ah guryahaasi waa goobo waxbarasho waxaa sidoo kale laleeyahay sideed iyo toban ka mida ah waxay ahaayeen goobo dadku ay ku cibaadaystaan oo koow iyo toban masjid ayaa ku jirta xarumaha caafimaadka ee hadda shaqada joojiyey markii aada loo duqeeyey falastiin waxay gaarayaan sagaal iyo toban gaadiidka gurmadka deg dega ah ee la burburiyey waxay gaarayaan labaatan waxaa sidoo kale la sheegay xarumaha biyaha ee biyaha geen jiray ee iyana la burburiyey waxay gaarayaan ilaa iyo kow iyo toban xaramood yuhuudda waxaa ka dhimatay baa laleeyahay kun iyo saddex boqol qof ilaa saddex kun iyo afar boqolna waa ay qaxeen ama guryahooda ayay ka qaxeen wararka falastiin ayaa weli ku guda jirnaay intaanan ka dhamaan yuhuudda waxay ku dhawaaqaysaa in xuduudda ay la wadaagto dhinaca lubnan inay tahay hadda ag military oo xiran kadib markii ay isku dhaceen ururka xisbullaahi iyo ciidamadooda iyadoo laga cabsi qabo inuu furmo weji kale ama furin kale oo dagaal oo marinka khaza iyadoo dagaal marka hore yuhuuddu ay ka waday israa'iil ayaa sheegtay inay uga digayso dadkeeda inaysan soo gelin meelaha qiyaastii ilaa afar kilomitir u jirta xuduudda lubnaan haddii kale ay dhici karaan in rasaas lagu soo rido waxaay sheegaysaa in dadka ku nool dhulka xuduudda ah oo ay tuulooyin ku jiraan ee miyiga ah inay ka fogaadaan goobaha xuduuda u dhow arintan ayaa timid kadib markii qof lagu dilay weerar ururka xisbullahi saakeydii hore uu ku qaaday ama madaafiic ay ku garaaceen magaalooyin yuhuudda ee degto oo xuduuda ku yaala ururkan ka jira ur dalka lubnaan ee xisbullaahi ayaa sheegtay in weerradooda ay jawaab u hayeen weerarada israel ee gudaha lubnaan maalin hor lagu qaaday oo lagu dilay laba qof oo rayida iyadoo sidoo kalena dadka dhibaatada ay soo gaartay uu xilligaasi kamid ahaa sawirqaado u shaqeynaya wakaalada wararka oo reuters oo xilligaasi meel xuduuda u dhow muuqaalka duubayay israel waxaa iyadoo ay sheegaysaa inay baarayso dilka saxafigaasi u shaqeynaya wakaalada wararka reuters oo magaciisa cisaam cabdulaahi layihaahdo laakiin muuqaalo lasoo duubay oo internetka lasoo dhigay ayaa waxaa ka muuqanaya sawirqaadahaas iyo qaar kamid a saaxiibadiisa oo si cad loo calaamadeeyey islamarkaana watay calaamada ay ka muuqato in saxaafada ay u shaqeeyaan oo rasaas lagu soo riday ciidamada yuhuuddana ay ku rideen tilaabadaas axadda yuhuuddu waxay ka dhigan tahay baa lee tilaabo weyn oo dadaal lagu dayrinayo ama lagu raadinayo ama looga dayrinayo in dagaal kale uu yuhuuddu ku furmo yuhuuddu waxa ay sidoo kale duqeysay garoomada diyaaradaha ee xalab iyo damashik ee dalka syriya ku yaala si ay uga hortagta baa laleeyahay iiraan iyo suuriya inay isticmaalaan dagaalkan taraana sidoo kale dagaalka ay soo gasho wariyaasha jooga waxay soo sheegayaan in xaaladda hadda dhinaca xuduudda lubnaan ay tahay mid aada u qasan cabsi badanna ay ka taagan tahay wax walba oo ka socda xadkan waxay ku xiran yihiin waxa qase ka socda dagaalkan wuxuu noqon karaa kan ugu badan ee quseeya yahuuda ama israel sababtoo ah tayada hubka xisbullaahi ayaaay haystaan kooxdan waxa ay keedinayeen muddo tobanaan sano ah marka waxay ahayd sanaan tobanaan kun oo gantaalla ah ayuu yiri nin ka faalooda arrimaha amniga oo cali haashim layihahdo lubnaan jooga warkan waxaa jiri karaba weli walaac ku saabsan nooca dagaalka ee ka bilaaban karaya dhinacyada xuduudda lubnaan haddii xaaladda qasa ay sii xumaato dagaalyahanada xamaas ayaa gudaha u galay dhulka yuhuudda xooga ay ku haysato sabtigii iyagoo dad bada halkaasi ku dilay tan iyo waagaas wixii ka dambeeyana yuhuudda duqeymo xoogle ay ka geysanaysay marinka qasa halkaas oo ay ka jareen biyihii iyo korontadii dad badan oo falastiiniyiina ayna ku laayeen lubnaan toddobaadka toddobaadkan wasiirkeeda arrimaha dibadda waxa uu la kulmay dhigiisa dalka iiraan waxaana uu ka digay baa laleeyahay in xisbullaahi ay qeyb ka noqoto dagaalkaas kooxaha udooda xuquuqul insaanka waxa ay sheegayaan oo ay kamid tahay hay-adda human ay sheegayaan in waxay xaqiijiyeen in muuqaalo laga qaaday lubnaan iyo qasa maalintii talaadada iyo maalintii kale arbacada ay ahaayeen kuwii ugu xumaa ee dad dhibaato loo geysto laga soo qaaday taas oo si weyn u saameynaysay dadka rayidka ah kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal warbixino kale ayaana noo soo socdaa tiyo cadceed soo baxaysiyo biligtii hilaaco bidhaantaada weeyaan ta jacayl beerte waxatay bildhalatiyo cadceed soo baxaysiyo biligtii hilaaco bidhaantaada weeyaan ta jacayl beerte bidixdiyo waxaa nahay midigta isu baado indhawa isu booyaan haddii midig u koobtee bidixdiyo waxaa nahay midigta isu baado indhawa isu booyaan haddii midig u koobtee burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buuriga la culusidee baylihin baylihin kalgacalkii ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko maxaa ka baqan dhankaygo buuriga la culusidee abaylihin abaylihin kalgacalkii togagii burqanayaan waxaan la biri sida kayma baadi helay falliyada xareed iyo togagii burqanayaan kale bandhig ay sameeyeen taxaysanaad anjugiyo ugaadhi bilicdooda yaab kale bandhig ay sameeye kaxaysanaad barwaaqa ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo sidee habaylihin kalgacalkii ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha wacadko ha ka baqan dhankaygo buurigaala culusidee habaylihin kalgacalkii mid noqoto baholyowga caashaqa waxaa baylah tiri kara dhambaal loogu baaqi ruuxii bukaan qabay baridowsad noqoto baholyowga caashaqa waxaa baylah tiri kara dhambaal loogu baaqi bilaanay waraaqa boqolaal salaama baalalayu soo dhib naftawow u shaare bilaanay waraaqa boqolaal salaama baalalayu soo dhib naftawow u shaare ha burburini wacadko waxaa ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buurigala culusine habaylhin kalgacalkii ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko

burburina wacadka oo ka baqan dhankayga oo buur igala culuside habaydahin yeerya kale ayaa kamid ahaa cododka macan fanaaniinta cabdalla yuusuf hanuuniye iyo faadma duuro ayaa ku luuqeynaya markaan heestan barnaamijkana kulanka kaelin ayna qayb nooga tahay heese kale ayaa noo soo socda oo aad maqli doontaan haddii eebbaidmo aan kusii soconay gobolka heraad layiraahdo ee dalka afghanistan dhiniciisa galbeed ku yaala waxaa ku dhuftay dhulguriri cabirkiisu dhan yahay lix waa dhulgariirkii saddexaad tan iyo markii dhulgariiradii xooganaa uu ku dhuftay dalkaasi sideedii bishan kaasoo ku dhinteen ilaa laba kun oo qof mas-uuliyiinta saadaasha hawada ee dalka mareykanku waxay in dhulgariirkan uu dhacay waxyar kadib sideedii subaxnimo ee saakay saacadda dalka afghanistan iyadoo xuduntiisuna ama u gaarsiisan yahaana uu ahaa ilaa soddon iyo saddex kilomitr waqooyi galbeed halka kaga beegantahay magaalada haraad ee caasimada gobolkaasi u ah wararku waxa ay sheegayaan waxaa xige leeyahay dhulgiri kale oo labaatan daqiiqa kadib dhacay kaas oo cabirkiisa uu dhammaa shan dhibic shan dhulgariir habka dhulgariirada lagu cabiro saameynta dhulgariirkan weli ma cadda laakiin wakaalada wararka a f b waxay soo xiganaysaa nimagaciise la yihaahdo cabdulkhaasim ama cabdulqadiim maxamedi oo ah madaxa isbitaalka gobolka heraad wuxuu sheegay in ilaa sagaashan iyo saddex qof oo dhaawacyo ah la geeyay isbitaalka islamarkaana hal qof dhimashadiisa ay diiwaangeliyeen dhulgariir kale oo cabirkiisu ahaa lix dhibic ayaa ku dhuftay meel qiyaastii afartan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada xeraad sideed maalmood ka hor baa laleeyahay iyadoo halkan la sheegay inay aad ugu soo laalaabteen dhulgariirkaas waxaa la xaqiijiyay inuu geystay khasaare kaasoo dhulka la simay inta badan dhismooyinkii dhulka miyigaha ah ku yaalay waxaanuu gariirkii ugu horeeyay sideedii bishan halkaasi afghanistan ku dhuftay kuna faayay laba kun iyo konton iyo saddex qof sida ay sheegeen saraakiisha ururka daalibaan ee dalkaasi maamulaya dhulgariir ka dhacay dalka afghanistan waxa gaar ahaan xeraad halka loo yaqaano waxaa la sheegay in sidaas oo kale horey ugu dhinteen ilaa laba kun iyo afar boqol qof deegaankan maalmo kadib waxaa sidoo kale ka dhacay dhulgari kale xoogan kaasoo dilay ilaa toban qof dad kale oo tiro badan oo shacabna ah waxay bilaabeen in waayaha wixii ka dambeeyay gobolkan ay ka qaxaan duufaano ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhufteen markuu dulgariirku ku dhacay dalkaasi magaalooyin kale oo wadankaasi ku yaala dadka heraad way argagaxeen waxaana ay haddan yihiin kuwa baqaya a f b ayaa sidaas kasoo xeegatay nin dukaan iibiya oo xamiid nisaami layidhaahdo waxaanuu yidhi wax kasta oo dhacay ilaahay ayaan uga mahadnaqayna qaar badan oo kamid a ah dadkayga ma haystaan meel ay ku noolaadaan habeenkiina qabowgan oo daran oo jira ayay bannaanka seexdaan kumanaan kun oo qof waxay ku nool yihiin hareeraha booraha guryaha waa ay burbureen sidaa darteed waxay ku qasban yihiin bannaanka inay u baxaan hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay w h waxay sheegaysaa in ku dhawaad labaatan kun oo qof uu saameeyey ama ay saameeyeen dhulgirradaasi hadda ay banaanka joogaan waxaana si ku jira balaleeya haween caruur iyo dad kaleo tiro badan maamulka daalibaan ee xukunka la wareegay bisha agoost laba kun markii ay ka bixeen ciidamada mareykanka ayaa hadda la isku dayaya sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka iyadoo dalkan uu mar horeba wajahayay caqabado bani-aadamnimo oo waxaana leeyahay wadankan xiriir malama laha dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah dad badan oo iska wax u qabso u shaqeynaya ayaa ku qasban in dadka ay caawiyaan majra baa laleeyahy waddan si rasmi u aqoonsaday xukuumadda taalibaan waxaana arrintaasi qayb ka tahay dhibaatooyinka heerka caalamiga ama gargaarka heli lahaayeen ee ay la kulmayaan maamulka taalibaan hadda ka taliya waa hagaag markaana warbixinada kale ayaan eegeynaaye nin ganacsado ah oo u dhashay wadanka nigeria oo magaciisa layihaahdo yaxya maxamed waxa uu doonayaa in haweeney uu qabay oo u qabo oo magaceeda xaawo xamsa layidhaahdo inay dib ugu soo celiso lacag gaaraysa boqol iyo lixdan kun oo neera oo lacagta wadankaasi ah waxa uu ha qarashkii kaga baxay baa leeyahay meerka kadibna waxa uu doonayay iyo weliba qoyskeeda lacagtii tirada badneed oo siiyey waxa haweeneydan uu ninkan sidaa u sameynaya waxay tahay ninka haweeneyda ninkan qabo ayaa maxkamad gudbisay dacwad ah inay ku dalbanaysay inuu furo laakiin waxau yidhi haddii aan doonayo haddaad doonaysa inaan ku furo waxaad ku qasban tahay lacagteeda sanaadib dib ugu soo celiso warbaahinta ayaa sheekadan aada u hadalhaysa waxa ay sheegtay in haweeneydan ay hadda ka fakerayso sidii bal arrintan dhexdhexaad loogu keeni lahaa haddii ay doonayso furin waa inay xaas kale ii sameysa ama ii keentaa ama waxaan doonayaa inay ii celiso wixii qarash ahaa ee guurkeeda iiga baxay ayuu ninkan yiri wuxuu yidhi waxaan bixiyey lixdan kun oo lacagta neeraha ah oo meher ah si aan u guursado xaaskayga waxaana ku qarash gareeyay buu leeyahay boqol kun oo dharkeeda iyo arooskii ah waxaan u adkeysanayaa buu yidhi inay mar kale waxaan u adkeysanaya buu yidhi adag oo ay aada iugula dhaqmaysay waxaa sidaasi qortay wakaalada wararka dalka nigeria ee f c t magaceeda loo soo gaabiyo ninkan ganacsadaha ah waxa iyo haweeneydan hadda dalbanaysa waxay isguursadeen baa laleeyahay sanadkii labada kun iyo labaatankii laakiin wax caruura iskumaysan dhalin haweeneydan xamse la waxay maxkamad la tagtay codsi ah in la kala diro ninkeedan oo sirkeeda uu furo iyadoo xilligaas sabab ka dhigaysay daryeel la-aan iyo sidoo kale ixtiraam darro waxay ka jawaabaysay dalabka ninkeeda ahaa inuu hesho ama inay u keento xaaska leh ama lacagtii usoo celiyo waxaana ay sheegtay ama u sheegtay maxkamada in ama qarinkeeda uu sheegay in dhibaato kala du dhibaato badan ay kala kulmantay ninkan oo aysan xilligan diyaar u ahayn in lala sii noolaato waxay sidoo kale sheegtay in lacagtaasi aysan haysan waxay tiri waxay intaa ku dartay ninkan inuu bixiyey lacagta lixdan kun ah iyo oo meherkeyga ah iyo inuu bixiyey lacagta marka laisku daro boqol iyo kun ah, sida uu sheegtay ah ma haysta bay lacagtaas aan ku siinayo hadii uu sidoo kale ii bixin karo bay ama uu ii cafin karo waan ogolahay waxaan sidoo kale u ogolahay tiri inuu xaaska la guursado isagoo aniga aan ii soo marin ninka qaadiga ah ee dhageysanayay dacwadooda ama dooda labada dhinac ayaa sheegay inaysan jirin wax ku saabsan eh, shareecada oo ku waajibinaysa haweeneydan in ay ninkeeda xaas kale u keento ama lacagta ay dib ugu celiso waxaana mar kale dib loo ballamo baa leeyahay maalinta talaadada ah in kiiskan dib loo dhageysto markan waxaa eegana dhinaca xubnaha ee waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa dunida ka dhacay wariyana lul maxamed aadan aadibna oo xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa shan iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan toddobaatan iyo toddoba cisho hadii aan laydmo dhacdooyinka maanta kale ee dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maantaoo kale sanadkii kuqolixdanisagaalkii allah u naxariistee madaxweynihii soomaaliya ee xilligaasi cabdirashiid cali sharmaake ayaa la dilay xilli uu booqasho ku joogay magaalada laasacaanood allah u naxariistee madaxweyne cabdirashiid waxaa toogtay askari ka mid ahaa ilaaladiisa maanta oo kale sanadkii labada kun iyo ciidamada somalilan ayaa kuwii puntland ka qabsaday magaalada laasacaanood ee gobolka sool maanta oo kale sanadii labada kun toddobiyo tobankii dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday saddex beri oo baroordiiq qaran ah kadib qaraxii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labada kun labaatan iyo labadii xulka toddobiyo toban jirada soomaaliya ayaa ku guulaystay koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha ee sakaafa kadib markii ay saddex gool iyo hal uga adkaadeen xulka toddobiyo toban jirada sood suudaan maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun shan boqol labaatan iyo sagaalkii ciidamadii boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa qabsaday magaalada belgrade ee caasimada dalka serbiya maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo saddexdii ciidamadii xilligaasi ee mareykanka ayaa ku guuleystay weerar ay kooxa hubaysan xilligaasi ku qabsadeen garoonka diyaaradaha dalka lubnaan maantoo kalena sanadii kun sagaal boqol iyo sagaalkii sideed siyaasi oo loo xiray u ololeynta xuquuqda dadka madow ee dalka koonfur afrika ayaa la sii daayey ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun iyo shantii waxaa la ansixiyey dastuurka dalka ciraaq guud ahaana waaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiyay burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay mahadsantahay waryaheena lul maxamed aadan waxay nala socodsiinaysay qaar kamida dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay nin sheegtay inuu abukaata yahay oo qarin baan abuur ahaa ayaa waxa uu qabtay oo uu ku guuleystay ilaa lix iyo labaatan kiis dhammaantoodna uu ku guuleystay waxaana la sheegay ninkan inuusan markii horeba tababarka ama xeerka sharciga uusan soo baranba xaqiiqooyinkan waxaa sheekadan la wadaagay qaar ka mid mida ah warbaahinta ninkan waa kenyan waa lala wadaagay oo garsoorayaal ayaa la wadaagay wuxuu ku guuleystay baa laleeyahay isagoo inuu soo bandhigo ama uu soo akhristo buugaagta sharciga muddo badan ayuuna ku shaqaysanaya baa laleeyahay ninkan sheekadan ama xaaladahan markii dambe waa la xiray mas-uuliyiinta kenya waxay xireen qareenkan been abuurka ah oo magaciisa ay ku sheegeen barian muwanda kaasoo si been abuur ah u soo bandhigay inuu yahay qareen maxkamadda sare kenya waxauu ka doodaba laleeyahay kiis uu horgeeyay garsoorayaasha maxkamadda sare garsoorayaasha iyo sidoo kale maxkamadda racfaanka waana ku guulaysta dhammaan kaasi kiis markii laysku soo daray markaana waxaad kusoo dhawaataan saaxiib yaal xubinteeni kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu uga badliyaa washatais buunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaaney eh. shabaab waa la helo habka loogu tego hadda way ordayaane ma jidha war bashiirow eh. in shabaab la helo la haraatiyayoo maantay hoog la kulmeen way jidha war waxaad ka tagtay eh. ma jabin iyo waa jabeen waa isku qaban jidheen war gabdhaha baramburka uga ciyaarina maxaad uga bilaabi weysay hoobaala hoobaalayow hadda way jabeen war waxaa kaloo la jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogta war waxaa kaloo la yidhi balafta qaarkeed shirkadkeeda iyo jamacdu waa been aryadaha waxaa kaloo la yidhi shabaabka jadaan muuday ku dhex jireen inay jabeensee waa jadaan muuday ku dhex jireen inay jabeensee waa jidha igawalle intaan garanaayo way dhaaftay waan ugu buqnaadoo rariinii qabo war waxaa kaloo la yidhi jadda iyo markii loogu tegey jiinka webiyaasha wax ka tabar yar jiis bay noqdeen arku joogsaday ma jidhaa inuu jabay shabaab loo jirnaxi maaha war bislow godad iyo siday ugu jireen baholla jeexjeexan jamxar bay noqdeenoo tunkay jidir ku yeesheen waa jidhaa inuu jabay olkii jaahilka ahaa waryaalka xaafadda waxay leeyihiin eh. cirka in loo fiiriyey waa hawada in loo diray waa jidhaa in la jebiyey waa jidha iyo waa waa isku qaban jidheen eh. weliba ma jidho warka waa u baadin jidheen war kalemaanay war ma haysiine eh. maanta khawaarijtii ku dhacday waa la yaabay waana lagu tuntay xaa'i keenaana ka dhacday burujeed meesha la yidhahdana afkoodii bari jiraa koonfur loo jeediyey marka warya dhammaantied hajabeehe inow jaabay waajidhwaxaa kaloo la yidhi waad ilduuftee maxaahan waana kuu soo akhriyey eedi doonow maxaahan ayar soo ku idhi arrimaahan ku helay imisaankaga diige idagoosan adhi amba manaa ku idhi war waxaa kaloo la yidhi waa digniine waa digniine isdaryeelu dadka soo raa warse waa xiligu waxay dhahaan waatuu in la yahana diina anaa uwa weewe war waa waalantihiin diinna ma lihidina dadka ka leexda miya war carabtu aamal xisaabakay dhahaan war hindina waxay tahdaa mushkilna hiye war hindi ma taqaanide khawaarij buhaajaa mushkilna buhaajahaahe war inta aad ka hadasheen oo dhan ma khawaarijta ka mid yihiin mina gabba arshuula daakhiliya war amiirka miyaa fakaday dooliga warma warmaysan in puntland lagu qabtay amiirkii sirdoonka iyo sahanka iyo warwaraynta u qaabilsanaa argagixisada shabaab malaa u leeyey warka waa dhexaradhan hayga dhexgeline puntland sirdoonkeedu waa shaqaynaya waa indhifuraya gacantay ku soo dhigeen hada ma dhowna maxkamad baa la hor warwar ma haysiine shabaab iyo khayrkood waa is-abdhayd gareeyeen haddaad nashiiddo ku ogeedeenna hadda hees baa u shidan oo la yidhaa almushkila weyn waxayna leeyihiin meel kastaa nagala galay almushkila weyn dagaal baa nagu socday almushkila weyn weyn lacagtiiba waan la annahay almushkila weyn daacish ma aragnay almushkila weyn garbaheennii weynaya almushkila weyn jidadkii naga xirmaya almushkila weyn duulaan baa nagula yahay almushkila weyn diyaaradaanna dul joogay almushkila weyn noloshii soo dhammaataya almushkila weyn xasan baa nagula saliday almushkila weyn mahad baana fiirinaya almushkila weyn xaggeen u cararnaaye almushkila weyn arya cabdikuusa waa dhaga cuslaadeen dumar waaweyn aan rabnaahay dhaheen miyaa tiri war cabdulow nimankii waaweynaa miyaa dhuudhuubtay naxariista idin dhiftay maa dhahdiin shabaa beenbeen codlaha bulshada kuma lay kartida balaayo intaysan dhicin ordaha biyo idin dhiftee baxoo naga taga waryaa aryaadhaha samigay cabdulaba wuxuu yidhi how tifaa kuu jira taawaade qurxaan baxshaati imaadaadan tifaa jira taawaade qurxaan baxshaati imaadaadan war cabdulla waxaa la yidhi soomaalidu taswiir kama baxshaan waayihii tegey wax timaadda loo sii dhigtana tamanni maayaane xaajada kolkaa taagan bay tabi yaqaanayne tafantoof ayaa gacmaha noqdoo lagu tabaaloobo toddobaad markii laga gudbo tacajubkii daayo aynigiiyo tabtii ay ahayd uma tilmaamaan bislow waxaa kaloo hore loo yidhi wax teegayla maatiigsaade timaadaada la toosiya war waxaa kaloo layidhi talaxuma haddii lagu tartamo buunda loo tiriyo lana tago garoon loo tabciya meel biladi taalo soomaalida in loo toli lahaa taa anaa huba waar wallaweynay war ma haysiine madaxweyne muuse wuxuu ka hadlay dagaalkii ka dhacay laascaanood shabaabaa lagu arkay miyuu markii la yidhi ubow intoo dhan ma aamusna axmedow war ma hayside madaxweyne muuse bixi oo hadlay hadalkiisa waxaan u qaatay gooja caddee dagaal talyaari ku beermay taariikh xumada iga raacday soyaalkahaygu taalo warbao madaxweyne siciid daryob doonashada buntland ka hadlay oo yidhi weliba qof io cod baa la qabanaya muddadu ay laba bilood ka dhiman tahay waxaan u gartay hadalkiisa tiraya tiiraya cuduriyo nimaytawsi haysa ilantaah madaaye markaa madaxweyne xasan sheikoo ka hadla dagaalka iyo marxaladda hadda lagu jirana wuxuu yidhi ma xasuuqisoo baad rabtiin beri gashow inaan u taagnaanno mase dagaalka horaan u diyaargaroobe waa igu raacaysiin kulligiin siyaasiyiintana wuxuu uga diga dagaalka khawaariijta in la siyaasadeeyo mugamugaan dhegansana warkiisa waxaa iiga soo baxay taageer allahayow arrinteenna kala taal adaa toosi karaye warkalamaanay warmahaysiine aniga s qaabto ma firdhiye wuxuu raaligelin ka bixiyey dadkii reer koonfur galbeed ee sanadkii kii laascaanood laga soo raafay wuxuuna yidhi dilalkii laascaanood ka dhacayaa dadkaas lagu eedeeyey laakiin markii la soo saaray waa si laba jibaarmeen dilalkii taasuna waxay markhaati u tahay inaysan iyagu luku lahayn laakiin talaxumo aan laga fiirsanaa falkaas loo sameeyey waana ka xunnahay waana ka raaligelinayna dadka koonfur galbeed haddana waxaan diyaar u nahay inay laascaanood ku soo laabtaan oon ku soo dhoweyno war ma haysiine eh. muuse bixiyo maxamedka ahin eh. waxay doonayeen dadkaas inaan dagaalka waxyeella ku soo gaadhin oo aan lagu khaldamin markaa dembe badbaadadani dhibaysa walo waxaan maqli jiray eh. tanina waa yaabe mataasaad keenteen war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu maanta xariga ka jaray laba waddo oo mid ka mid ah loogu magac daray madaxweynihii hore cali mahdi maxamed war madaxweyne cali mahdi allah u naxariiste hadda ka hor waxaa la yidhi ee dhigaaraad magaalada ku martaa lagaa rabaahe hadda ma waddaa loogu magac daray waan ugaas cidaan aqoon ma xurmayso bow madaxweynehi ummadda ayaa aqoonsi weydiiyey warwarkaan naga dhex gelinine xantu eh. waxay sheegaysaa shirkii madaxweynuhu uu la qaatay golaha wasiirada shabaabaa ka naxeen maa soo wadaa ninkaan furinta tagayn hayska tago miyuu yidhi ma cid galay baa jidhay war maqaaraa la ogaaday musuq maasuq waa dembi weyn miyuu yidhi soomaali hal cadow leedahay miyuu ku celiyey war waa xanuunsantihiinoo xitaa xan laydinma sheegi karee eh. xanta lafteeda ha sii xanta eh. warka aan ku helay wuxuu sheegayaa madaxweynuhu inuu ku yidhi wasiirada shan qof maahane intiinna kale idinma aanan aan arkin dagaalkana kama adnaan qayb qaadan wax aad qabateenna cid sheegi kartaa ma jirto bal wax kale iska daaya wasaaradihiinniibaa xitaa idin waayey cid kale iska daaya xitaa ehelkiinniibaa idin waayey oo maalin walba idinka dacwoonaya naw iga walle waa runtiisa anaa ku dawaqoo telefoonadii layga qaban waayey war madaxweynuhu wasiirada hotel dikaale iska degan miyuu ogaaday war qaaraa maalintii xilwareejinta kadib aan wasaaradooda imaanaa la yidhi ubowtaasoo musuqmaasuq bilowgii maaha war qaara xataa waxay diidan yihiin inay shabaab soo hadal qaadaan war qaar baa la sheegaya leh kaamirada iga leexiya war annugu waxaan aqaanaa jawaab inay soo hadal qaadaan aan ogolayn meelaha qaarna facemaa soo xigta oo barfiladooda musawiro kala u saaran waan walaweynay waa la soo shaqo tagaye jiifoo jaq baa la yidhaahdaa bow waa dhici kadhaa qaar inay bixiyaan cashuurta khawaarijta war adinka shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyaadnaan maqal war hadda la joogaa xilligii la kala miirmayey maanta u dambaysana waxaa xilkii laga xayuubiyey gudoomiyihii jaamacadda ummadda haye mala soo xiray war waxaan maqli jiray waa kala guurki waa kala guurki waa kala anaguna waxaanu dhahnaa eh. kala guurki maahee kala guuraasho weeye garo war waxaa kaloo la yidhi eh. dadyow dibida qaar caabudaan dhiraha daaqaysa eh. oo diin ku kala durugsan baa dani midaysaaye soomaalida maxaa kala dijoy taa isugu diid war su'aashaasu maxarakaday ku socotaa war kalemaanay war ma haysiine reer falastiin ayagoo qahaya oo qasa yuhuuddu ku amartay inay ka guuraan ayaa xasuuq loogu daray hadda waxay maraysaa meydkii caruurta dumarka iyo waayeelada in tareelayaal lagu raro jirtana maraykanku maanta wuxuu sheegay hub cusub inuu siinayo israa'iil caqligiina waa fooraraayo xaquuq bini'aadan lama ilaalisho war maraykanka israa'iil maqas bay u tahay wax ku goostee dowladihi carabeed taas ma daawadeen oo islaamku wax ku dhiirado ma la waayey war war ogeyne maraykanku aadanaha uu xuquuqdooda ilaaliyo falastiin ka mid maahan war calaa kulli xaal falastiin maanta ta ka taagan adduunka wax damiir leh hadday joogaan wax la daawan karo ma waxaana ciid iyo caloolxumo ah carab milyan ka badan lix milyan oo yuhuudina sidaa dadkooda u xasuuqdo waa boqol yahuuduye rag baa biirinaayo baarka uu firaayay barqal laguma gaari miyaadna maqal warwar iyo dhammaantii waxaa ka tagtay bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye baaru daqiicdiyo buntuq weeye dunuudiye xubintii kalamaana dhegeysateen barnaamijkan ayadaa u dambaysa un mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka tabantiyaarine farsamada gudaha dhegeysanayaba dadka macaan fanamda ilaah u naxariistay aamine cabdulaahi xirsi heesteedu caashaqu wadaad malean kaga tagnaya nabadgelyo

midna waaya xidha labadaasi waxaan hayn hora looga waayo waa nin iyo waagii aniguna

waxbahay dabibina awdka aan isaragna nafadiina ka biyo looga wabiya waanadu idhaafta wadadiina ka ambaday sida weelda noo shamay biyo looga wabiya waanadu idhahamta culimada wanaagsani ama iyo wateniyo bahaarku imaadhigu camma iyo watiniyo walbuxaatiyo edin hadda igu wareejaan walbahaarku imaadhigu ashaqu cashaqwadaad male wada looruna kuma hadhooy waan waana kala tgwaxbay dabiibina awadka aani saragne waageerka haliistiyo wadnahayga kala jaray intiyaana waalay wahabkaygu yuurura waabaydaygu maqan warankaa halbowdaha waageerka haliistiyo wadnahayga kala jaray intii aana waalay imaydaa waraysan aabiibinaa awdka aani saradne wadka aan isaradme